بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم waxaynu kusoo guda jirnay sharxii matn تuxfaة الأطفاal والغilman للsheikh sulayman aljamزuri raxmat الlahi عalayhi waxaynu jalsadii u dambeysay soo qaadanay baabu aqsaam almad waxaynu sheegnay baabkaasi inuu medku u qeybsamo laba medun asli iyo medun farci medka asliga waxaanu sheegnay in soo kale magaciisu yahay mid abiici medkaa abiicigii inuu yahay medka asaalatan ugu jira xuruufulmed oo saddexa ahaa lagu kulminayay nuuxiiha xuruufulmedka medka asaalatan ugu jira mede abiici baa la dhaha miqdaarkiisuna waa xarakataan qofka abiicadiisu ay saalimka tahayna kama kordhiyo miqdaarkiisa kamana yareeyo lagamana kordhin karo miqdaarka ilaa la helo laba sababood mooyaane labadaas sababood waxay ahaayeen hamza iyo sukuun haddii hamziya sukuun ay xuruufulmed ay la kulmaan waa ka tegayaan abiicinimadii oo miqdaarkiina waa laga korinaya waxay u baxayaan alfarci ama med alfarci ayay u hamzada iyo sukuunku waxaynu sheegnay in ay marka ay la kulmayaan xuruufulmed hamzadu saddex qaab ula kulanto sukuunkuna laba qaab ula kulmo hamzadu saddexda qaabay ula kulmaysa waxay ahayd in xarfmedka ay ka horayso waa kow oo aamanuu iimaanan uutuu waa ka horaysaa iyo in ay xarfumeedkii ka dambayso kelmadna ay ku wada jiraan sida jaaa sia suu-un iyo inay xarfumeedkii ka dambayso oo laba kelmadood ay ku kala jiraan yaa ayuha fii ummiha maalan iyo qaaluu in sukuunkuna inuu laba qaab ula kulmo ama laba noocu yahay marka uu hamsada ula kulmayo xuruufulmed inuu yahay sukuun asliya oo labada xaaladoodba sugmaya sida al an oo kale iyo inuu yahay sukuun caarida oo maxay hayde fii xaalat اlwaqfi oo keliya ta sida alcaalamiina taclamuuna haddii lagu istaago alcaalamiin taclamuun shantaa qaab oo saddex qaabo hamsada ah ka soo baxay xurufna ay ula kulantay iyo laba qaab oo maxay hayde ka soo baxay sukuunka shantaa qaab ee xurufulmid ay sukuunkii hamsada kula kulmeen waxaa ka soo baxa shan med oo farciya shantaa med farciga iyo magacaantooda iyo axkaamtooda ayaynu insha allahu tacaala maanta baabkan baabu axkaami lmed aynu ku baran doonaa wuxuu yidhi adibku raxmat ullaahi calayhi lilmaddi axkaamu halaaثaة taduum wahya اlwujuub wاljawaaز wاlluzuum فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد وجائز مد وقصر إن فصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا للمد midka waxaa u sugnaaday waa midka farciga ilan midkii asliga waynu ka soo hadalnay midka farcigaa waxaa u sugnaaday axkaamun xukuno ثalaaثaة saddex ah axkaamtaasoo taduumu markaa daa'imi wahya axkaamtaasi saddexdii alwujuubu wujuub weeyaan iyo wاljawaazu jawaaz weeyaan iyo wاluzuumu luzuum weeyaan wuxuu sheegay midka farcigaa waxaa u sugnaaday saddex xukun saddexdaa xukun waxaa weya alwujuub waajib macnuhu yahay aljawaaz macnihiisu jaa'iz u yahay iyo alluzuum oo laazim u yahay saddexdaa xukun ayay leeyihiin muduuda farciga muduuda farcigana waxaynu soo sheegnay inay shan ahaayeen shantaasi saddex hamsada ay ka soo baxayeen labana ay ka soo baxayeen sukuunka shantaasaa waxaa loo kala qaybin doonaa maxay haydeen duduuda waxaa loo kala qaybin doonaa saddexda xukun ee axkaamta midka farciga inta aynaan axkaamta iyo siduu ugu qaybinaya aynaan gudagelin waa inaynu shantaa midee farcigaa wax ka barno si ay inoogu fududaata abyaadda inaynu aynaaynu abyaadda maxaahde fahano muduuda farcigaa ee shantaasi saddex waxay ka soo baxayaan marna hamzada hamzadu markay xuruuf mid la kulanto saddex qaabba uula kulmaysay inay xarfmidkii xagga hore ka marto aamanuu iimaanan uutuu medka noocaasana waxaa la dhaha mad albedel baa la dhaha mad albedel markaynu biidka uu kaga hadlay soconen bedel ugu bixiya sheegi doonaa qaabka labaad inay hamzadii xarfmidka ay ka dambayso kelmadna ay ku wada jiraan sida jaaa siia suu-un midkaa waxaa dhaha muttasil muttasil waxaa loogu bixiyeyna markaynu halkaa soconno ayaynu sheegi doonaa qaabka saddexaad inay xarfmidkii ka dambayso laakiin laba kelmad ay ku kala jiraan yaa ayuha fii ummiha qaaluu in oo kale midkan waxaa munfasil waxaa munfasil looga bixiyeyna markaynu beydka dul socono ayaynu sheegi doonaa insha allahu tacaala waa saddexdaasi hamzada waxaa ka soo baxay muttasil waa bedel iyo muttasil iyo munfasil sukuunkii inuu sukuunkii asli noqdo iyo inuu caarid noqdo hadduu caarid waa marka uu xilliga waqfigun imanaya midka ka dhashana mid farci waxa la dhaha mid alcaarid baa la dhaha haddii uu asli noqdo oo laazim yani labada xaalood mid sugmayna madu laazim baa la dhaha idan muduuda farcigu waa shantaasi saddex hamzada oo waxa weeyaan albedel almuttasil almunfasil iyo laba maxay hayde sukuunka oo laazim iyo caarida shantaa mid ayaa axkaamtan saddexdaa loo kala qaybinaya waynanu arki doonaa se u qaybsamaan lilmadi medka farciga waxaa u sugnaaday axkaamun xukuno ثalaaثaة saddex ah axkaamtaasoo taduumu daa'imi wahiya axkaamtaasi alwujuubu wujuub weeye waljawaazu iyo jawaaz weeye iyo wlluzuumu luzuum weeye kadib wuxuu u kala sheegayaa axkaamtan tartiib sida wujuub wixii wujuub labuu sheegi jawaaz wixii jawaaz labuu sheegi luzuum wixii luzuum labuu sheegi laakiin haddaynu sii sheegno wujuubka hal mid baa qaadan doona luzuumkana hal mid baa qaadan doona shantii labaa ka tegi saddexda midee soo hadhayna jawaaska ayay wadaagi doonaan in allahu tacaala markaa isagu calaa tartiibkaa u sheegay buu sheegaya alwujuub ayuu hi fawaajibun buu odhan doonaa wixii xukunkaa waajibka iyo wixiile aljawaaz wajaa'izun iyo wixii jaa'iz kale iyo walaazimun oo ugu dambaysiin doono wuxuu hi fawaajibun falmaddu madku waajibun waajib weeyi dheerayntiisi in miqdaarkii dabiicigaa ah laga kordhiyo waajib weeyi in jaa haddii uu yimaado hamzun hamze bacda maddin bacda xarfi maddin xarfi mad gadaashi hadduu yimaado fii kelmatin kelmad xaalay ku wada sugan yihiin yacni madki wuxuu noqonayaa xukunkiisu waajib oo miqdaarkii dabiiciga in laga kordhiya ay noqonaysaa waajib haddii uu hamzadu xarfi mad ay timaado kelmadna ay wada yimaadaan oo kelmad ay ku kulmaan waa kii aynu lahayn mutasilka wadaakaasi waa kuu sheego yucaddu waxaa lagu tiriyaa ama loo yaqaanaa bimuttasilin bimaddin muttasil maxaa muttasil loo yihi liأnna alhamza xarfa almaddi ittaصalaa fii kelima yacni hamzadii iyo xarfmadkii kelmad bay ku wada kulmeen waa sida jaaa siia suu idan midkaa mutasil baa la dhahdo waxaa mutasilna loo yihi hamzadii iyo xarfmadkiibaa waxay ku kulmeen kelmad xukunkiisana waa sheegayo waa wujuub oo waa in la dheereeyo oo miqdaarkii dabiiciga ahaa laga kordhiyo oo xarakateynkii aan la akrin waana waajib sharcanna waayo ibn mascuud radi allahu canhu waxaa ka sugan annahu ruwiya canhu ana rajula qara'a calayhi qowlahu tacaala inama الصadaqaatu lilfuqaraai inama الصadaqaatu lilfuqaraa'i wاlmasaakiin ay mursalatan maqsuuratan iyadoo gaaban oo uusan dheerayn midkii oo lilfuqaraa'i hadda mid ku jira waxa weeyaan waa mid mutasila oo hamzadii ayaa xarf midka ka dambaystay kelmadna waa ku wada jiraan xukunkana waxaanu sheegnay sharcan in waajib ay tahay in la dheereeyo markaa ninkaa ku dul akhriyay ibnu mascuud waa gaabiyey markaasuu ku yihi ma ibnu mascuud baa ku yihi maa haakada aqra'aniiha rasuulu اllahi salى اllahu alayh wasalam rasuulku anigu sidaad u akhridaad u gaabisay midkaa fuqraa aniga iguma akrin markaasuu yihi kayfa aqra'aka ya aba cabdillaah abi cabdillahi siduu kugu akhriyay rasuulku salى اllahu alayh wasalam markaasuu faqara'a inama sadaqaatu lilfuqaraa'i wاlmasaakiin famadaha waa dheereeyey markaa marka waxaa sugan nasan sharcan sharcan ayuu nasku ku sugan yahay in madkaa mutasilka ah la dheereeyo miqdaarkiisii laga kordhiyo markaa abiiciga xarakataankii aan la akrin xagga dambeynu sheegi doonaa miqdaarka ay quraadu imisaa la jiidaya intee noqonaysaa halka damben lakiin waxaynu haynaa inuu xukunkaasi wujuub u yahay wujuubkaa macnihiisuna uu yahay in midkaa mutasilkaa ah ee xarfumadkii hamsadii kelmad ay ku wada kulmeen ayna ka dambayso hamsadu in miqdaarkii abiiciga laga koriyey waana waajib xataa ibnu jazir raxmat ullahi aleyh wuxuu leeyay waqad tatabactu fii qasri اlmunfasili falam ajidhu fii qira'ati صaxiixati walaa shaada yani waxaan dabagalay buu ihi oon aad u tifaaftiray midka mutasilka ah bal qasrigiisa cid gaabinaysa inaan helo quraada ah salafan wuxuu ihi maan arag qiraa'o saxiixa iyo mid shaada midna kamaan helib buu hi markaa taas waxay caddaynaysaa inuu midkaasi nas uu yahay daliila in midkaa mutasilka ah midkiisa uu yahay waajib in la kordhiyo miqdaarku intuu gaadhayo insha allahu tacaala waxaynu ka arki doonaa jalasaadka soo socda fawaajibun falmadu madku waajibun waajib weeyi in jaa haddii uu yimaado hamzun hamze bacda madin bacda xarfi madin xarfi mad gadaasha hadduu yimaado fii kelmatin kelmad dhexdeedana uu yimaado kelmad ku kulmaan wadaakaasina yucaddu waxaa lagu tiriyaa oo loo yaqaanaa bimutasilin bimedin mutasil idan noocii kowaada midka farcigaa ah, mutasil baynu haynaa xukunkiisina wuxuu noqday alwujuub waa mid mutasil waxaanu leenahay waxa la haha magaciisa alwaajib almutasil waa halka laga keenay alwaajib almutasil ama mutasil alwaajib waad odhan kartaa waa midkii almutasil alwaajib maddu alwujuub halkaa mid baa qaato waa mutasilka wajaaizun maddun waqasrun infusil md jawaaska ayuu ka hadlaya wuxuu uhi wajaaizun walmadu madku wajaaizun waxaa bannaan maddun dheerayn iyo waqasrun gaabin infusila haddii la kala sooco kullun mid kastoo xarfu midkiiyo hamsadii ka mid a haddii lagu kala sooco bikilmatin kelmad haddii lagu kala sooco wa haada kaasina almunfasilu munfasil weeye wuxuu ihi waxaa bannaan in la dheereeyo ama la gaabiyo haddii hamzadii iyo xarfmidkii kelmad lagu kala sooco bimacnaa laba kelmadood ay ku kala kulmaan waana munfasilka waa sida midka yaa ayuha fii ummiha qaaluu in dhammaan xarfmidkii hamzadu laba kelmadood bay ku kala jiraan kaa waxaa la dhaha magaciisana waa sheego waa munfasil xukunkiisana waa jawaazo in la dheereeyey in la gaabiyo ayaa bannaan weeyaan maxaa munfasil loogu bixiyey munfasil waxaa loogu bixiyey liأna اlhamzata xarf اlmadi infasala hamzadii xarfulmadkii infasala bikilmatayn laba kelmadood bay ku kala soocmeen sidaasaa munfasil loo yihi sida bikhilaaf almutasilkii oo kale xukunkiisuna waa jawaaz oo waxaa banaan in la dheeray in la gaabiyo gaabintu waa in intii abiicigaa ah lagu daayo luqatan qasriga waxaa la hahda alxabs waminhu qowluhu tacaala xuuru maqsuuraat laakiin isilaaxa waxaa laga wadaa waxa weeyaan maxay hayde cadamu iطaalati الsawti ama cadamu ziyaadati calى qadri xarakateyn inaan xarakateynkii laga kordhin oo midka miqdaarka abiiciga intuu abiicigu lahaa la akriyo munfasilkii waa kaasi waa noocii labaadee mududa farciga xukunkiisina wuxuu noqday aljawaaz oo in la dheereeyey in la gaabiyo ayaa banan oo ya ayuha inagu inaga dheeraynan akhrine ma labadaa waji baa inoogu bannaan maye waxaynu arki doonaa insha allahu tacala madaahib alqura xalaqaadka iyo jalisaadka soo socda ayaynu kaga hadli doonaa hadda inuu xukunkiisu jawaas yahay uun qaado oo gaabin iyo dheerayn uu yahay yaa dheeraynaya yaa gaabinaya yaa wejiyada le waxaynu ku arki doonaa jilsaad soo socda wa milu daaka waxaa kuula mida yacni kaa munfasilka ah xagga xukunka iyo jawaaska waxaa kuula mida oo dheeraynaya in la gaabiyo waxaa kuula mida incarada haddii uu soo derso asukuunu sukuunkii waqafan liajli waqfi uusoo derso kataclamuuna iyo nastaciini oo kale wey midkii caaridku halkana ka hadlay midka caaridkaa oo ahaa haddii sukuunku maxay haydeen xarf midkii uu la kulmo sukuunkaasina uu yahay sukuun caarida oo fii xaalat lwaqfi oo keliyata imanaya fii xaalat lwaslina maxay haydee ka baxaya meesha oo dhacaya midkaa waxaa la dhaha midu caarid la sukuun baynu nidhi waxaana caarid la sukuun loogu bixiyey لأن hada السكون yacriض في الوqف وayasqط في الdarج ama في alwصل xiliga wqfigana waa soo dersaya waa imanaya sukuunkani في xaalaة الwaslina waa dhacaya taclamun mثلا nastacin iyaaka nacbudu iyaaka nastaciinuhdina markaan xeedhiyo wax sukuuni ma jiro oo waa dhacaya lakiin markaan ku istaago nastaciin sukuun sugmay sukuunkaa في xaalaة الwqfi sugma في xaalaة الwaslna dhaca ayaa la dhaha sukuun alcaarid midka ka dhashana midu caarid sukuun baa la dhaha xukunkiisana waynu baranay maanto waa jawaaز jawaazkuna wuxuu aha in la dheereeyo iyo in la gaabiyo ayaa banaan maqdaarkana waynu arki doonaa insha allahu tacaala wuxuu ihi wamilu daaka waxaa kuu lamida munfasilka xagga jawaaska waxaa kuu lamida dheeraynta iyo gaabinta in carada haddii uu soo derso asukuunu sukuunkii waqfan liajli waqfi uu soo derso wadalika kaasi mithaalkiisu kataclamuuna oo kale weeyaan nastaciinu oo kale weeyaan aw amase qudima aw amase waxaa lamida midkii munfasilkaa xagga jawaazi اlmadi wاlqasri waxaa ku lamida aw amase qudima wamilu da waxaa lamida maxay bedelkan aw amase qudima haddii lasoo hormariyo alhamzu hamzadii calى اlmadi calىa xarfi اlmadi xarfi midkii laga soo hormariyo wadaakaasina bedelun bedel baa la dhahdaa ka aamanuu oo kale weeyaan wa iimaanan oo kale weeyaan khudan qaado isna xukunkiiso caaridkii iyo munfasilkii buu la mid yahay xagga jawaaska idan midkan afraadu ka hadlay waa mid albedel midka bedelkii waxa weyan haddii xarf midkii hamsadu ay ka horayso aw qudima haddii lasoo hormariyo alhamzu hamsadii cala almadi calaa xarfi madi xarf midkii laga soo hormariyo wadaakaasina bedelun bedel weeyaan aamanuu oo kale hamsadii ay horayso iimaanan hamsadii ay horayso iyo uudkiisa aynu sheegnay hudan markaa qaado bedelka madkaa bedelkaana xukunkiisu waxa weeyaan isaguna aljawaaz oo wuxuu la mid yahay maxay hayde munfasilkii iyo caaridkii xagga jawaazu اlqasri wاlmaddi waxa banaan inaad dheerayso inaad gaabiso oo isagna gaabina inaguyo aamanuu iyo iimaanan ano oo aamanu ayna akhrin waxaynu ku arki doonaa insha allahu tacaala khilaaf alqura iyo madaahib alqura jalasaadka soo socda laakiin waxaad qaadataa inuu madka bedelkuna uu la mid yahay medka xagga xukunka munfasilka iyo maxay hayde munfasilka iyo caaridka uu la yahay xagga xukunko jawaazu madi wاlqasri waxay ku wada cadfiyin wajaa'izu madun waqasru infusila wamiثlu da qudima اlhamzu midka bedelkaa ah, waxaa bedel loogu bixiyey aamanu iyo iimaan asalku wuxuu ahaa amanu imaanan uuti utiibu hamzada laba hamzaa ku kulmay kelmad hamzada horena waa xarakaysantaha dambena waa reeban tahay carabna waxaay caado u leedahay ama luqadeeda ah in laba hamzo haddii ay kulmaan oy kelmad ku wada kulmaan ka horena reebnaado ka horena xarakaysnaado ka dambena uu reebnaado inay kaa dambee reeban u bedesho xarfumid min jinsi xarakati maa qablahu kii ka horeeyey xarakadu ahaa jinsigiisa oo haddii fadxa ka horeysay alif ay u bedesho amanuu aamanu ay tidhaahdo haddii kasra ka horeysay imaanan oo kale iyo ay u bedesho imaanan hadday damba ka horeysay uti ay u bedesho utra ilan fadxada waxaa jinsigeega ah alif kasradana waxaa la jinsiyeeya damadana waxaa la jinsiiya waaw markaa kaasa bedel saasaa lagu bixi lianna alhamzata mubdalatu lianna xarfu almaddi mubdalun can hamza hamz uu ka bedelay oo laga soo bedelay waana halka uu leeyahy imaam shaatibi raxmat ullahi calayh waibdaalu ukhra alhamzatayni likulihim idaa sakanat casmun kaaadama uuhila waibdaalu ukhra alhamzatayni labada hamzo dambe bedelidoodu bedelideedu idaa sakanat haddii ay reebnaato likulihim likulli lquraa'i buu u ka aadama oo kale weeyaane wauhila uhila oo kale weeyaan idan bedel bedelna saasaa lagu bixiyey halkaa waxaynu haynaa afar mid oo ah mududii farciga ahaa iyo laba xukun oo xukun axkaamtii saddexda ahaa ayaynu soo sheegnay waxaynu sheegnay midka farciga inuu leeyahay saddex xukun alwujuubu waاljawaazu iyo wاlluzuum wuxuu ka hadlay wujuubkii iyo jawaaskii baynu ka hadalnay wujuubka waxaynu sheegnay inuu hal u qaatay waa midkii mutasilka ahaa xukunkiisa u noqday wujuub wujuubna waan sheegnay inuu wujuuba sharcan u yahay sida naska ibnu mascuud ka sugan iyo qowlka imaam اljazar raxmat ullahi aleyh uu leeyahy jawaaskiina waxaa wadaagay saddex mid baa wadaagay saddexdaa midna waxa weeyaan munfasilkii iyo caaridkii iyo maxay hayde bedelkii hal xukun ayaa inoo hadhay oo ah xukunka lusuumka iyo hal mid oo midkii laasimka ahaa waxaynu in allahu tacaala jalasaadka soo socda ku baran doonaa muduudda aynu soo sheegnay wujuubkaa miqdaarka la kordhinayo ilaa inta uu yahay midkii mutasilkaa iyo saddexdan jawaaska aynu nidhi madaahib alquraa'i fiiha iyo midka laazimkaa ah, in sha allahu tacaala wailahuna naktafi wsubxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk